madhab dartiisna ugu fasiray madhabkaasoo ictaqaduuhu ay aamineen wadaalika almadhabu madhabkaasuna laysa min madaahibi saxaabati saxaabada madaahibtoodii uusan kamid mid ahayn wataabiciina taabiciinta madaahibtoodiina uusan kamid mid ahayn wataabiciina dadkii saxaabada raacay madaahibtooda uusan ka mid ahayn biixsaanin wanaagga ku raacay wataabiciina dadkii raacay lahum saxaabada biixsaanin wanaagga ku raacay madaahibtoodiina uusan ka mid ahayn saaruu qoomkaasu waxay noqonayaan mushaarikiina kuwa la wadaaga lilmuctasilati muctasilada iyo wakayrihim qayrkoodba oo min ahli lbidaci ahlulbidaca ah fii mili daalika khada'aas ayay la wadaagaan mas'aladan qaacido muhiim ah ayuu ku sheegayaa shiiku qaacidadaasu waxay tahay hadii waxa weeyaan aayadda saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin a'imatu lhudaa ay macno ku fasiraan kadibna qoom kale ay yimaadaan oo aayaddii ay ku fasiraan qowl khilaafsan qowlkii saxaabada iyo taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciin khilaafsan waxa weya farqigaa wuxuu u dhaxeeyaa macnihii ay ku fasireen macnaan ahayn iyo macno khilaafsan in la yidhaha farqiga udhexeeya dhici karta waanagii soo ogaanay aayaddu macno caamahay sheegayda saxaabadiiyaa macnihii qayb ka mida miaaliyeoo sheegay taabiciyaalkiiya qayb ka mida imaam dambe ayaa aayaddii fasiray wuxuu ku fasiray macno aysan sheegin saxaabadii iyo taabiciyaalkii laakiin aayaddu ay tusaydo macnihii ay sheegeen saxaabada iyo taabiciyaalkana aan ka hor imaanayn ah, aan ka hor imaanayn taas waa sawaab tafsiirkaas laakiin waxaa laga hadlayaa saxaabadii taabiciyaalkiiyo aayadda macno ku fasiray markay macno ku fasireen qof dambaa yimid oo aayaddii fasiray wuxuu ku fasiray macno ka soo hor ka hor imaanaya macnihii saxaabada iyo taabiciyaalku ka fasiranaya aimatulhuda macno mukhaalif oo ah ikhtilaafu tadaad ka hor imaanaya wuxuu noqonayaa qowlkaas dambe oo aan waafaqsanayn madaahibtii saxaabada iyo taabiciyaalka qowl khada ah oo la mid ah qowlkii muctasilada ama tafsiirkii muctasilada wuxuuna noqonayaa qofkaasu qof ku gafay daliilka oo aayadda ah iyo madluulka oo macnaha uu isbaatinayo qof ku gafayuu noqonaya sidaasuu noqona taas intaasuu way qaacidada qof kasta oo qur-aanka fasira oo ku fasira macno khilaafsan macnihii saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin macnihii ay ku fasireen macno ka soo hor jeeda ku fasira oon ahayn oo mukhaarif u ah wuxuu noqonayaa qofkaasu aayadda tafsiirkeeda mid ku gefay oo lamid mid ah xagga gefka muctasiladii gefkiina marka labuu mid noqonayay inay daliilka iyo madluulkaba ku gafaan waa markay macnahay ku fasireen baadiliya iyo inay ku gafaan daliilka oo macnahay ku fasireen macnuhu waa saabi waa sugaye laakiin daliilkii aayaddan ma aayaddaanu tusi marka muctasiladii uu la mid noqon labadii dariiquuna mid mari doona oo ama wuxuu noqonayaa qof daliilkana ku gafay madluulkana ku gafay aayaddana tafsiirkeeda waa ku gafo sidaan in loo fasira ma ahayn macnaha uu sugayo madluulkaana waa macno baatil ah ama wuxuu noqonayaa qof daliilka ku gafay macnaha uu sugayaa waa macno xaqa laakiin aayaddaanu ka hadli macnahaas ee adilo kalaa ka hadlaysa labadaasu mid noqonaya marba hadduu qofku ku fasiro tafsiir madaahibtii saxaabada iyo taabiciyaalka khilaafsan intaas way qaacidada fa ina saxaabata saxaabada iyo wataabiciina taabiciyaalka iyo wala'immata imaamyaalkii ka dembeeyey idaa kaana lahum hadduu ugu sugnaado fii tafsiiri laayati aayadda tafsiirkeeda qowlun qowl oo wajaa ay yimaadaan qowmun qoom ka dambeeyaa yimid qoomkaasoo fasaruu aayata aayadda ku fasiray biqowlin aakhara qowl kaloon ahayn kii saxaabada iyo taabiciyaalka qowl kale oo aan ahayn kii saxaabada iyo taabiciyaalka ku fasiray muxuu ugu fasiraa qowlkaas kale sababta tafsiirka sideedaba waxa weeyaan khaladka keena waa ictiqaad faasidoo qofka ku jira sidaas weeye laba shayu ahaa wixii keeni jiray inuu yahay ictiqaad faasid oo ku jira iyo inuu yahay qofkaanu dariiqii qur-aanka loo fasiri jirayba ma marin luqada unbuu fiiri dariiqii qur-aanka loo fasiri jiray ma marine luqada carabiga un macnaha u aqbali labadaas aha wii qaladka keeni jiray marka kii ugu khatarsanaayo kuu sheega oo ahaa muctakad ku jira darteed liajli madhabin madhab dartiisa ugu fasira qowlkaas kale madhabkaasoo ictiqaduuha ay aamineen madhab madaahibtii saxaabada khilaafsan ayay aamineen markaasuu qur'aankii daliil uga dhiga wadaalika almadhabu madhabkaas uu aaminsan yahayna oy caqiideeyeen laysa ka mid ma ahan min madaahibi asaxaabati wataabiciin saxaabadii iyo dadkii raacay lahum saxaabada bixsaanin wanaagga ku raacay madaahibtoodiina ka mid ma ahan saaruu dadkaas waxay noqonayaan qur saas u fasiray mushaarikiina kuwa la wadaaga lilmuctasilati muctasiladii iyo wakayrihim qayrkood oo min ahlilbidaci ahlulbidaca ah fii mili haadaa khaaas fii mili haadaa wuxuu ku ishaaraa khada'uhum fi daliili wاlmadluuli ah, gefkaas oo marna ay ku gafayaan daliilka iyo madluulkaba marna ay ku gafayaan daliilka intaas ayuu la wadaagaya qof kastoo ilaa qiyaama saaca yimaada ah. qaara ah hadda waxa weeyaan weliba hadda casrigan kuwa caqlaniinoo khatar ah a ah waxa weeyaan u fasira qur-aanka hadba siday rabaan qaarkood weliba inay qur iyo sunnada u nusreeyaanay jecel yihin lakin waa iska caam oo maalan waxay leeyihiin wax kasta oo waxa weeyaan hadeer cilmi lagu gaadhay waxa weeyaan qur-aanka hore u sheegay qur-aanka hore u sheegay ay leeyihin ayagu qur-aanka kun iyo afar boqoloo sano ka hor sheegay ay leeyihin macno kastay arkaan aayadda marka amaha ka hadasho amayay ka hadlin aayaday soo jiidaye markaas waa kana qur-aan kun iyo afar boqoloo sano ka hor qur-aanku sheegay qaarkood ilaa ay aayadihii qiyaamaha ka hadlaayey meel kale u jiideen Ah. aayadihii qiyaamaha kala yaa macshar aljinni walinsi in istaطactum an tanfuduu min aqdaari samaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisuldaani aayaddaas waxay ka hadlaydaa qiyaamaha marka la gaaro ee addoommada layskugu keeno xisaabtanka aa ah ilaahay ku leeyahay jinni iyo insiyow haddaad awoodaan inaad fakataan oo xisaabtanka maanta ka fakataan ka fakada mana fakan kartaanoo jihooyinka samaawaadka kama bixi kartaan idu kama bixi kartaan ilaa xujo maan xujona ma haydaan aayadda qiyaamay ka hadle markaas waxay ka yidhahdeen aayaddan waxay tusayda hay yidhahdeen dayax in la gaari karo waatan aayaddan aad hore u sheegtay dayax in la aado dayax gacmeed la raaco aayaddaana sheegayda l i marag waaba aayad qiyaamihii ka hadlayda marka waxa weeyaan waxaasoo dhan waa taxriifin qur-aanka la taxriifina wa fi jumlati duuduub ahaanu yidhi man cadala qof alla qofkii ka leexda can madaahib asaxaabati wataabiciin saxaabadii iyo taabiciyaalkii madaahibtooda qofkii ka leexda wa tafsiirihim tafsiirkoodii qofkii ka leexda ilaa maa tafsiirna u leexda yukhaalifu khilaafaya daalika tafsiirkoodii tafsiir khilaafaya tafsiirkoodii qofka u leexda kaana wuxuu noqonayaa mukhdian midkuu gafay fii daalika tafsiirkaas waa qaacidadaas qof kasta oo ka leexda madaahibtii saxaabada iyo taabiciyaalka iyo tafsiirkoodii una leexda tafsiir khilaafsan iyo macno khilaafsan qofkaas ma laga yaabo inuu asiibay waxaa xaqiiqaa inuu ahaado qofkaasu qof ku gafay tafsiirkaas ah, wa fi ljumlati hadalka duuduubkiisu waxa weeye man cadala qof alla qofkii leexda can madaahibi saxaabati saxaabada madaahibtoodii ka leexda wataabiciina taabiciyiintii madaahibtoodii ka leexda wa tafsiirihim tafsiirkoodii ka leexda ilaa maa tafsiirna u leexda yukhaali ama macno u leexda yukhaalifu khilaafaya daalika madaahibtii saxaabada kaana qofkaas wuxuu noqonayaa mukhdi'an mid ku gafa fii daalika tafsiirkaas bal iskabadaaya mubtadican bidcooluu noqonayaa ah, qowlkaas mubtadicu ku yahy wain kaana haba ahaada mujtahidan imaam ijtihaaday maqfuuran lahu ee loo dhaafay khadau gefkiisa imaam xataa ku ijtihaadayee loo dhaafay hay markaas macnaheedu waa maxay markaas qowlka mubtadaca ee imaamku markaas mubtadec maaha ilaa imaamka mujtahidka ah ee juhdigii uu awooday bixiyey ee qaayadiisu intay gaartay bixiyey ehelna u ahaa inuu ijtihaado ajra loo qora asaga hadduu gafo laakiin macnaha uu sheegay mar hadduu gaf yahay waa kalad waa la tuura markaasoo kale qowlkaa bidcaa laakiin isagii mubtadic ma ah. isagii mubtadic ma laakiin marka horeba hadduusan marin dariiqii ijtihaadka saxda ahaa amase wuscigiisii uusan bixin ee macnaha baatilka uu ku dhaco markaas waxa weeyaan waa dalaal asaguna waa daalli macnuhuna waa dalaal laakiin marka labadaas waa inaad kala fahmaydo imaamka mujtahidka ee maqfuuru khadaa ah, ah asagu mubtadic maaha laakiin macnahaana ibtidaac ah, khaladkiise marka waa laga tegi laakiin hadduusa marka horena dariiqatulijtihaad ma marin ehelba uma ahayn isagoo jaahilu qur-aanka iska jiira ehelba uma ahayn inuu ijtihaado ama awood waa u lahaa ijtihaadka laakiin dariiqiisii ma marin mana dhiibin wuscigii iyo awooddii laga rabay inuu ku bixiyo dadaalka ayadis uu fahmo markaasuu qur-aankii fasiray markaas waa ku dambaaba ajar loo qoro iska daayo waa ku dambaaba asagoon mubtadicu ku noqona wuxuu ihi falmaqsuudu ujeeddadu marka waxay tahay bayaanu duruqi lcilmi cilmiga wadooyinkiisa in la caddeeyo iyo wa adilati cilmiga adiladiisa in la caddeeyo tafsiirka aad ku fasiraydaa waa inuusan khilaafin tafsiirkii saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin waa inuusan khilaafin waduuqi sawaabi wadada wadooyinka sawaabka in la caddeeyo weeye ujeeddadu wa naxnu annagu naclamu waxaan ognahay yuu yidhi anna alqur'aana qur'aanka qara'ahu saxaabatu saxaabadu waa akhriyeen taasaan ognahay yui anna alqur'aana qur'aanka qara'ahu saxaabatu saxaabadu waa akhriyeen wataabicuuna dadkii saxaabada raacayna waa akhriyeen wa taabicuuhum atbaacu taabiciina qur-aanka waa akhriyeen wa annahum saxaabada iyo taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciina waxay ahaayeen wa annahum saxaabada iyo taabiciyaalka iyo atbaacu taabiciin kaanuu waxay ahaayeen aclama kuwa u oqoon badan bitafsiirihi qur-aanka tafsiirkiisa iyo wa macaaniihi qur-aanka macaanidiisa dadka ugu oqoon badanay ahaayeen kamaa sidii annahum saxaabada iyo taabiciyaalku ay u ahaayeen kamaa sidii annahum asxaabta iyo taabiciyaalku aclamu kuwa ugu oqoon badan ay u ahaayeen bilxaqi xaqa alladii xaqii bacafallaahu ilaahay la soo diray bihi xaqa rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam faman khaalafa qofkii marka khilaafa qowlahum saxaabada qowlkoodii wa fasara alqur'aana qur-aanka ku fasira bikhilaafi tafsiirihim tafsiirkoodii wax khilaafsan faqad akhda'a qofkaas waa ku gafay fi daliili aayadda uu fasiray iyo wlmadluuli macnaha uu leeyahay aayaddaa tustay jamiican dhammaan labadaba waa ku gef wuxuu ku leeyahay qaacidadii laftirkeed un weeye laakiin qaacidadiiu ku fahamsiina wuxuu ku leeyahay koow horta waxaa waajibo inaad garato saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin qur waa akriyeen waana fahmeen ayagaana ahaa dadka ugu oqoon badan qur-aankan taas horta qofka waa inay musallam u tahay meel u taallo maxaa yeelay markuu soo degayay taagnaayeen sababtuu ku soo degayay garanayeen qofkuu ku soo degayay garanayeen luqaduu ku soo degayay garanayeen nabi maxamedaa u fasiray sala allahu calayh wasalam caqiide faasida kuma jirin oy la kala jiitaan qur-aanka sidaas darteeda dadka ugu oqoon badan qur-aanka macnihiisa ay ahayd saxaabada taabiciyaalka oo qur-aanka saxaabada ka bartana waa kuwa ku xiga waa jiilka ku xiga ayagii la mid maaha laakiin waa jiilka ku xiga atbaacu taabiciina waa kuwa ku xiga sidaasay ahaayeen taas waa musalla mideeda kale tafsiirka keliya maahanuu ku yidhi xaqii nebi maxamed lala soo diray sala allahu calay wasalam dhammaan dadka ugu aqoonta badan saxaabaday ahaay xaqii nebi maxamed lala soo diray taasna waa midda keentay inay noqdaan khayruulquruun sababta keentoo nabiguba uu yidhi sala allahu calayh wasalam khayru naasi qarni dadoo dhan waxa u khayr badan aniga waqtigan aan joogo dadka joogo saxaabada sababta u lihiya waxay tahay xaqay u oqoo ogaayeen una raaci ogaayeen ah khayriyada saasay ku kasbadeen xaqa ayagaa dadka ugu oqoo ogaa ayagaana u raacid badnaa hadday marka la sallimo qofku garto inay xaqa dadka ugu oqoo ogaayeen tafsiir iyo qayrkiisa uguna raaci ogaayeen qofkii marka tafsiirkoodii khilaafa xaqiiqa ahaan waa inaan lagu shakin qofkaasu inuu gafay oo macnuu sugay aan saxaabadii iyo taabiciyaalkii midna suginoo khilaafsan macnahay sugeen daliilkana waa ku gafo aayadda macnaheedu sidaan ma ahan madluulkana waa ku gafo macnaha uu sugaya waa baad taas waa musallam in laga dhigo wuxuu ihi wanaxnu annagu naclamu waxaan ognahay ana alqur'aana qur'aanka qara'ahu saxaabatu saxaabadu waa akriyeen wataabicuuna dadkii raacay saxaabadana waa akriyeen wa taabicuuhum taabiciyaalkaas kuwii sii raaco atbaacu taabiciinna waa akriyeen wa annahum saxaabada iyo atbaacduba kaanuu waxay ahaayeen aclama kuwa ugu oqoon badan bitafsiirihi qur-aanka tafsiirkiisa wa macaaniihi qur-aanka macaanidiisa kamaa sidii annahum saxaabada yataaciyaalku kamaa sidii annahum saxaabada yataaciyaalku aclamu kuwa ugu oqoon badan ay ahaayeen bilxaqi xaqii alladii xaqii bacaa allaahu ilaahay la soo diray bihi xaqa rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam faman khaalafa qofkii khilaafa qowlahum saxaabada yataaciyaalka qowlkooda wa fasara alqur'aana qur'aankana ku fasira bikhilaafi tafsiirihim tafsiirkoodii khilaafkiisa faqad akhda'a qofkaasu waa gafay fi daliili daliilka waa ku gafay walmadluuli macnaha uu tusaayana waa ku gafay jamiican dhammaan xaalay yihiin labadaasuba wa macluumun waxaa la og yahay yidhi anna kulla man qof kasta oo khaalafa khilaafa qowlahum qowlkoodii lahu qofkaas waxaa u sugnaatay shubhatun shubho shubhadaasoo yadkuruha uu sheegayo qof kasta markuu khilaafayo saxaabada iyo taabiciyaalka shubha ku dhacda shubhu wax aan daliil ahayn shubha waxaa la idhahda wax aan daliil ahayn oo daliilka u ekaada wax aan daliil ahayn laakiin qofka daliilka uga ekaadaa la idhaha shubha ah, shubha iyo daliilaa kala jira daliilku waa midka xujada xaqa ah waxa weeyaan shubhana waxaa la idhaha wax aan daliil ahayn oo daliil u eg ah. marka qof kastaaba oo muslimba ah markuu ku gafayo aayaddan tafsiirkeeda oo macnahaas khilaafayo shubha ku dhacday shubhu ayaa ku quntay markaasuu yidhi macluumun waxaa la og yahay anna kulla man qof kasta oo khaalafa khilaafa qowlahum saxaabada iyo taagiyaalka qowlkooda lahu waxaa u sugnaatay shubhatun shubho shubhadaasoo yadkuruha uu sheegayo weliba oo uu leeyahay sidaan way aayadda macnaheedu maxaa yeelay sidaasaa jirta uu leeyahy shubhu sheega imaa caqliya inay caqliyo tahay oo mid caqli loo nisbeeyey tahay sida oo hadday ahlukalaam yihiin sida waxa weeyaan muctasiladii iyo jahmiyadii iyo ashaaciradii iyo waxa weeyaan aayadda markay ka tegayaan iyo xadiidka khilaafayaan shubha jirta oo waxay leeyihiin maalan caqliga ogolayn oo haddii caqligii iyo iyo naqligii iska hor yimaadeenna waxay leeyihiin caqliga iyo naqliga markay iska hor naqliga waa kitaabkii sunnada yuqadamu alcaqlu caqligaa la hormarina markaasaa laleeya oo see loo hormarina caqligan oo iska nacaskaahoo markuu rabo iska gafaayaba oo og yahay caqli haddii uu ka hormaraayo naqliga ma lama soo direen dadka waaa dhila caqli waa leedihin ilahay caabude waxay leeyihin maya sidiisa xaq ayaa la yimid nabiga waxay nabigu inuu xaq yahay maxaa lagu garta caqliga lagu gartay inuu nabigu xaq yahay oo rasuul xaq yahay caqliga lagu garta caqligii dhamaayo rasuulka lagu gartay ma dhici karto in laga hormariya naqliga le ah. maxaa yeele hadii la yidhahdo caqligu waa gafay ah. caqligu waa gafay haddii la yidhaahdo waxaa noqonaydaa in naqligiina uu gaf uu gaf noqdo sababtoo ah naqliga nabiga sheegay inuu run sheegay caqliga lagu garto ah, caqliga lagu garto haddii marka caqligu waa gafsan yahay waxaa ka imaanaydaa nabinimadii xataa in lagu shakiyo nabinimadii dhameedba in lagu shakiyo nabiga haddii lagu shakiyana hadde wax laga soo naqliyeyna waa ka sii fogaana meesha halkaasi ka bixina ah, waa falsafo waa caqli shaydaan caqli saxma sababtoo ah haddee culummadu waxayba yidhaahdaan naqliga saxiixa ah iyo caqliga saliimka maba iska hor yimaadaanba ah. sidaas darteeda kitaab dhan waa kii ka alifay shekh islam utaymiya inaysa iskaba hor imaanba caqliga saliimka ah oo waxa weya inxiraafka ka badbaaday iyo naqliga saxiixa ah maba iska hor yimaadaan ah, darcu tacaarud alcaqli wanaqli kitaab dhanuu ka alif oo aad u weyn ma garato intaasoo mujalla inaysan dhiciba karin ee marka markay iska hor imaadka aad qofka u muuqdaan laba mita naqligaan ba wax jira ahayn axaadiis been abuura iyo weey amase caqliga laleeyahay waa ka hor yimaadaan caqli saliima ahayn ee caqli buka ah ee caqliga saliimka ah waxa weeyaan iyo naqliga saxiixa maba iska hor yimaadaan walidaan saas daraaddeed waa kuwa culimmadu yidhaahdaa waxa weeyaan shareecada islaamku lama timaado maa tubxiiluhu lcuquul wax caqligu mustaxiil ka dhigaya maba la timaado shareecadu laakiin waa la timaadaa maa tataxayaru fiihi lcuquul wax cuquushu ku wareerto oy tiraahdo war waxaa loola jeeda oo cabaar maskaxda in la dhalaaliyo u baahan waa la timaadaa laakiin wax ay mustaxiil ka dhigaydo shareecadu maba keentaba marka shubha caqligay sheegayaan on samci wa imaa samciyatan inay tahay waxa weeyaan samciya shubhada ku qunta oo waxa weeyaan adilada kitaabka iyo sunnada a ah waxay u qaybsantaa muxkam iyo mutashaabih muxkamka waa daliilka macnihiisu cad yahay oon wax kale aqbalayn hal macnuu ku cadi mutashaabihana waxa weeyaan macnahana luqa ahaan waa u aqbali karaa min xayu lwadci luqada wadcigeeda laa min xayu iraada macnaha alla ula jeedo xagga iyo xaggaba maaha miduu alla uga jeedaa rasuulkuna miduu ula jeedaa laakiin min xayu luqa walwadci xagga luqada dejinta marka la dejiyey sidaana kelmadan macnaheedu waa aqbali kartaa sidaana waa aqbali kartaa kelmadaas mutashaabiha la ihahda ahlu sunnuhu kelmadaasoo kaleeto kelmadda macnaheedu cad yihiin ay u geeyaan markaasaa macnuhu u caddaada mutashaabih oo dhan waxaa loo celiyaa muxkamka macnihiisu iska caddaada ahlubidacana mutashaabihu ku dhegaa ilaa waa fidnaysan yahay oo wuxuu rabaa macno baatila inuu sugo markaasuu leay hada waa kana macnaha waa aqbalay daliilkaanu kii kaloo caddaynayana aadima oo muxkamka ahaa sidaas darteeda ilaahay weynaa sidaasun u tilmaamay ah, faama aladiina fii qulubihim zayd fayatabicuuna maa tashaabah huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi ilah wuxuu leeyahay kitaabkan waxaa ka mid a ah aayada muxkamaad macno cadcad aqbalayo oon si kale loo fasiri karin iyo wamutashaabih kuwa mutashaabihana waa ku jiraan marka dadka buka oo qalbigala faama aladiina fii quluubihim zayq dadka quluubta uga jirto leexashada ay xaqa ka leexanayaan fayatabicuuna maa tashaabaha midki qaybta muxkamka aadi maayan maxaa yeele qaybta muxkamka dantooda kama heli karaan macno cad ay sheegaya oona leexin karin ma marka kama helayaan dantooda waxay aadayaan qaybta mutashaabiha oo isku eg eg ilaa qaybtaasay siday rabeen oo baailka ufasiri karaan ah, qaybtaasay aadayaan fayatabicuuna maa tashaabaha minhu maxay u raacayaan qaybtaan isku eg ibtiqaa'a alfitna waxay rabaan inay dad diinta ka fidneeyaan daday rabaan diinta inay ka fidneeyaan si ay dadkaas u fidneeyaan aayad sidaana aqbali karta sidaana aqbali karta say rabaan wayda u jiidaan marka oo luqa ahaan u aqbalaydaa laa min xayu iraada waxa weeye sharci ahaan saas maaha loolama jeedo lama siiyo marka marka shubhadu marka waa samciga waa daliil mutashaabiha ama waa caqli kamaa huwa mabsuudun sida lagu faahfaahiyey oo lagu kala baxshay fii mawdici meelihiisu hadda kitaab dhan uuba ka alifayba arrintaas walmaqsuudu ujeeddada hunaa halkan maqsuudka loola jeedo sababta shiiku u soo arooriyey waxa weeyaan tafaasiirta ahlulbidaca oo miisaalada badan uga keenay sababtaasuu kuu sheega wuxuu ku leeyahay sababta aan uga keenay aan kuu sheegaha ku yidhi walmaqsuudu ujeeddada hunaa halkan atanbiihu waa in la isku baraarujiyo calaa masaari اlkhtilaafi iskhilaafka waxa kiciyey fi tafsiir in laisku khilaafo tafsiirka in laisku khilaafo maxaa kiciyey oo arrintaas keenay taasaan rabi inan ku baro waxaa keenay qof waxa weeyaan muctaqad faasida qaba oo raba muctaqadkaas inuu kitaabka daliil uga helo ilaa muctaqadka hadduusan kitaabkiiyo sunnada u deliishan dadku ka aqbali maayaan waa inuu yidhaha kitaabkii sunnadaa tusaaya waa inuu yidhahdaa khilaafka midka keeno ugu ba-an waa kaas waxaa kaloo keena qof aan dariiqii tafsiirkaba marin oo qur-aanka sida loo fasiro casharkeenna caawaha inoogu jirta insha allah sida ugu fiicanoo loo fasiro qur-aanka ee maba marinba maba marine luqada carabiga ahu iska yaqaan markaasuu leeya gaalba ha ahaadee qofka hadduu carab yahay qur-aanka waa iska dhigi karaa ka adab ahaan uu leey marka waa sidaasaa keenaya sidaasaa keenayda dalaalka qur-aanka in tafsiirka laisku khilaafo qofkii marka aan fahmayn markuu arko waxa weeyaan daliil laysku khilaafsan yahay oo tafsiirkan ka akriyo oo yidhaahdo tafsiirkan taabiciyaalka ardadii saxaabadu istawaa cala alcarshi waxay ku fasireen calaa wartafaca ilaahay baa carshigiisa ka sara maray ashaaciro iyo waxa weeyaan jahmiyo iyo muctasilo ahlulkalaam oo dhanna waxay yidhahdeen istowlaa ilaahay baa carshigii ka adkaadoo qabsaday awliyaa ka haystay ah, istowlaa allah qabsaday casharkiioo ka qaalib noqday waa uu ka adkaaday yaa ku haystay markaasaa qofa wuuu le adma tana waa la yidhi tana waa la yidhi waana laysuu khilaafa ayaddana daxaanka garaa marka ma fahmaayo cudurku meeshuu ka yimid laakiin qofkii garanaya cudurku meeshuu ka yimid oo ah kuwaan saxaabadu xay qabeenoo caqiida u ahaa qoladaan khilaaftay caqiida maxay u aheed waa fahmaa durba waa fahma meesha khilaafku ka yimid tirnaafku wuxuu ka yimid qoladaana waxay caqiideeyeen waxaan ahayn caqiidadii nabi maxamed sala allahu alay waslam iyo saxaabadiisa markaasay rabaan u jiidaan markaad fahamto bis markaa ictibaarin maydid dhibna kuguma haylo waa leeda ayadda waa sidaan kanuna ictibaar ma leh ah, ah, ictibaar ma leh walaysa kullu khilaafin jaa muctabar ilaa khilaafun lahu waa mi e, e, waxa weeyaan walaysa kullu khilaafin jaa muctabar khilaaf kastoo yimaada qiimamalaho lama ictibaariyo Ah. ilaa ictilaaf oo nadarka xaggiisa ictibaar kuleh maahane maahane waxaan aan muctabarka ahayn lama qiimeeyo waad fahmeen meesha khilaafku ka yimid marka macnaha saxda iyo waxaan kale oo baatilkaad kale fahmeed ku dhex wareeri maydid walmaqsuudu ujeeddadu waxay tahay hunaa halkan atanbiihu in baraarujiyo calaa mafaari ikhtilaafi iskhilaafka waxa kiciyey fi tafsiiri laysku khilaafo wa ana min acdami asbaabihi khilaafka sababihiisa kan weyn waxaa ka ah albidaca bidcooyinka bidcooyinka albaailata ee baailka ah allatii bidcooyinkaasoo dacad ugu yeertay ahlahaa bidcooyinkaas dadka ehelka u ah ilaa an xarafuu inay leexiyaan alkelima kelimooyinkii qur-aanka iyo sunnada can mawaadicihi meelihii ilaahay ugu talagalay ah, bidcadaasaa waxay dadkeedii ugu yeertay inay kalaamkii alle leexiyaan oo macnihii ilaahay ugu talagalay macno ahayn ku fasira bidcadaasa ugu yeertay bidcadaasa ugu yeertay hmm. wa ana min acdami asbaabihi khilaafka sababihiisa keena kan ugu weyn waxaa ka mid ah albidaca bidcooyinka albaailata baailka ah allatii bidcooyinkaasoo dacad ugu yeertay ahlahaa dadkeedii dadkii bidcooyinkaas ehelka u ahaa ilaa an xarafuu inay leexiyaan alkelima kelimooyinkii can mawaadicii meelihiisii uu ka hadlaayo alla dhigay ka leexiyaan wafasaruu ayna ku fasiraan kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa wa rasuulahu wa rasuulihi wa kalaama rasuulihi ilaahay rasuulkiisa kalaamkiisa sala allahu calayh wasalama inay ku fasiraan ay bidcada ugu yeertay biqayri maa uriida bihi wixii loola jeeday waxaan ahayn macnihii loola jeeday macnaan ahayn biqayri maa macna qayrkiis uriida bihi loola jeeday wa ta'awaluuhu waxayna kalaamka alle iyo kalaamka rasuulka ku fasireen calaa kayri tawiilihi tafsiirkiisi waxaan ahayn ah, tawiilka macaani badan u leeyaha tafsiir hadda loola jeeda fa min usuuli اlcilm haddaba ogaalka usuushiisa waxaa ka mida bidaalika arrinkaas lagu ogaado maxaa lagu ogaadaa tafsiirka bidaca horena usoo sheegay shekh waa kusoo celi horu usoo sheegay haddana iyadoo sidii ka faahfaahsan kusoo celina sababta aad ku ogaa karto qodka bidcoolaha markuu aayadda fasiro inay macnahan aayadda macnaheedii ahayn sidaad ku ogaan karto kuu sheega horana waa soo sheegay wuxuu yidhi marka fa min usuuli lcilmi ogaalka usuushiisa waxaa ka mid a bidaalika khada aas la ogaado an yaclama alinsaanu insaanku inuu ogaado alqowla qowlka alladii qowlka khaalafuuhu ay khilaafeen iyo wa annahu qowlkaasu alxaqu xaq inuu yahay kow saddexuu kuu sheegaa lagu ogaan karo iyo mid afraadoo waa ugu dambayda tan ugu horeeyo lagu ogaado waxay tahay macnahan markay ku fasireen macnaha ay khilaafeen ha tagaan macnahan adiga hadda maba ogin laakiin macnaha ay khilaafeen inuu xaqi yahay ogta ama axaadiistaad ku soo baratay ama fiqiyaad ku soo baratay waxa weeyaan macnaha ay khilaafayaan inuu xaqi yahay ogta mar haddaad ogtahay kaasi inuu xaqi yahay kanuna ka soo hor jeedo aayaddaba tafsiirkeeda ha garana waad hubtaa aayaddaas macnaha lagu fasira inaysan ahayn maxaa ila qur-aanku baatil ma tuso sideeda macno baatila u huma jirto xadiis daliil u huna ma jiro qur-aanku xaqa unbuu tusaa taas waa midda koobaad haddaad qowlka ay khilaafeen garanayso waxaad fahmaysaa tafsiirkaas un khadciyo waa dariiqa koobaad o waxaa kaleetoo lagu gartaa wa an yacrifa inuu qofku garto tafsiira salafi salafka tafsiirkiisii tafsiirkaasoo yukhaalifu khilaafaya tafsiirahum tafsiirkooda dariiqa labaad uu ku garan kara waxa wey aayaddan wuxuu yaqaan wixii ay ku fasireen saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin waa ogyahay macnihi ay ku fasireen waxay ku fasireen waa ogyahay waxa weeyaan wuu og yahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu fadligaas iyo raxmaddaas in loola jeedo qur iyo islaamnimada oo cabdullaahi ibni cabbaas iyo ku fasireen uu ogi wadaagaa duubka u xirtay markaasuu leeyahay mawliidka waxaa u daliila qul bifadli illaahi wa biraxmatihi uu leeyahay ah, asagu marka mawliid ma yaqaan ninkaanu laakiin wuxuu og yahay aayadan tafsiirkeedu inuu yahay bifadli illaahi wa biraxmati in loola jeedo alqur'aan walislaam in loola jeedu og yahay saxaabadii ku fasireen ila waa wuxuu durbaba garanaa qofkan inuu lunsan oo aayadda ku gabsan yahy sababtoo ah macnihii xaq ahayuu yaqaan ah, in aayaddaanu waxa ay leedaha lagu faxo ay tahay islaamnimada iyo qur-aanka ah, islaamnimada iyo qur lagu faxo ee aysan ahayn xafladana lagu faro waa u isla markaas qofku wuxuu jasmi karaa ayadan in lagu xadgudbay oo dembi laga galay oo macnaheed macnaan ahayn la saarayo oo lagu rakibayo wuxuu daa kadaa karambilada marka ha ku tolin ma laha macnahaas uu leeyahy taasna waa dariiqa labaad oo ku garo karo dariiqa labaad waa an yacrifa waa inuu garto ana tafsiiran tafsiirkoodu muxdatun wax la soo dirisiiyey inuu yahay mubtadacun oo bidca qowlka kaleeto qowlkaanuga ogaayo culummadoo caddaynaydu dhegaystay qowlkan inuu bidcoya maaintii dambe wuxuu arkay qof ilaahay baa saas macnahan waa xaq aayadaanaan tusayda macnahana waa ogaa macnihii baatilka inuu ahaa ayadana wuxuu qofkaasi waa inuu qadciyaa oo ay u go'naata inaan aayaddaas macnaheedu saas ahayn maxaa yaele aayaddu macno ma tusto Hmm. ayadda xataa waa dhada markaas inu soo laakiin wuxuu yaqaanaa macnaha ay rabaan inay ibaatiyaanu yaaan macnahaas ah. sida waxa weya waa w tawasulki aan soo ogaanayo oo kaleto wey oo baailka ahaa tawasulkii aqaa kama hadlaayo saddex tawasuloo xaqaa jirteen ee waa tawasulkii baailka aha oo ah ilaahay iyo adiga qof inin dhaxeeya oo aad ku tawasusho inaad samaysato oo aad macnaha asaga sii caabudo asna ilaahay kugu sii xira siday yidhaahdeen khalaas qowlkaasu inuu baatil yahay mar haddaad og tahay qofkii aayad ku fasira waad fahmay qofkaasu aayadda inuu ku garsan yahay tan afraad uma an yacrifa qofku waa inuu ku garto hadda aayadda laga galay biduruqi duruqda almufasalati la kala saaray tan waa iska macno mujmala wey uma an yacrifa qofku waa inuu ku garto biduruqi duruqda almufasalati ee la kala saaray fasaada tafsiirihim tafsiirkooda fasaadkiisa waa inuu ku garto bimaa hay waa inuu ku garto biduruqi ka bedelo bimaa shay waa inuu ku garto nasabahu llahu ilaahay taagay oo min aladilati adilaah calaa bayaani alxaqa xaqa cadayntiisana ilahay u taagay sidiisaba xaqa cadayntiisa ilaahay adilu u taagay bal waxa la yaab le waxaa arki doonaa tafsiirka markuu bilowdee wuxuu idhaha maxamedulamiinu shinqiidi oo ahaa aaya fi tafsiir qof tafsiirka ilaahay weyna uun u furay ahaa imaam a kasta aayad kasta oo ahlu sunnaha iyo macnaha qof kale isku khilaafay ama se laba ahlu sunnaha isku khilaaftay ikhtilaaf oo tadaaduhu iska hor imaanaya aayadda laftirkeeda waxaa ku jira macno diiday macnaha qaladkaa ole war kaas yaan laygu fasir aayadda ku jira markaasuu kana keena ayadda markii laga keenana hor adka fahmaysa ah, waxyaalaha cajiibka ay ka mid tahay tafsiirkiisa waxa weeyaan qaaliga ah ee waxa weeyaan adwaa lbayaan calaa iidaaxi lqur'aan bilqur'aan kitaab oo waxa weyan qof baalibu ka maarma maaha ma garat muqadimadu ku sheegaa kadibna markuu marayo aayadda laysku khilaafuu soo celina uu leeya hadda muqadimada waa anigii ku soo idhi qur-aankan mucjisnimadiisa waxaa ka mid ah inuu mucjis yahay waxaa ka mid ah marka laba qowl layskugu khilaafo aayadda laftirkeedaa waxaa ku jira daliil tusaa qowl labada qowl mid ka mid uusan aayadda macnaheedi ahayn oo le war taas ma ihi aayadda laga soo hela iyadooma daliil kale la raadi taasna insha allahu markaan tafsiirka maraynaa dhowr meelood ka baraarujinayna markaasaa qale markaasaa farxad iyo dumaaniina qofku qur-aanka kasii hela markaas labadii qowl oo laysku khilaafay intaa daliil kale raadiyaheed aayaddiya fag waxaa ka soo le ayadoo le macnahaas laylama jeedayaan laygu fasir markaasu markuu ku tusana aad fahmi aad fahmi marka waxyaalaha ilaahay u taagay kamidta ah, adilada ilaahay u taagay xaqa in lagu garto wakadalika sidaasoo kaleeto hadda wuxuu gelayaa intaasoo dhan badanaaba wuxuu soo waday wax weeyaan tafsiirkii oo lagu gafay macnaha la isbaatinayana lagu gafay ah, oo daliilka iyo madluulkaba lagu gafay hadda wuxuu sheegi inay jiraan dad daliilka keliya ku gafay ee macnaha ay sugayaan uu macno saxaya ah, macnaha ay sugayaan waa macno saxa laakiin daliilkii ku gafeen marmaray dhacayda oo aayaddu kaba hadli macnahaas wuxuu yidhi wakadaalika sidaasoo kale waqaca waxaa ka dhacay min aladiina dadka sanafuu sanifay fii sharxi lxadiidi xadiidka sharxiisa iyo wa tafsiiri xadiidka tafsiirkiisa oo min almutaakhiriina mutaakhiriinta ka mid ah min jinsi maa shay waxku nuuca waqaca dhacay fii ma kii sanafuuhu ay sanifeen min sharxi lqur'aani qur-aanka sharxiisa iyo tafsiirihi aadna intaana ka horayda intuusan tii gelin wuxuu ku leeyahay arrintan aan hadda ka digayo oo waxa weeyaan in qur'aankii lagu fasiro macno khilaafsan kii saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin waxa weeyaan sida ay arintaas u dhacday ayna dalaal u tahay sidaasoo kale ay ugu dhacday sharxiga oo waxaad arkayda xadiis uu fasiraya nin mutaakhiro culummada damba uuna ku fasirayo macno khilaafsan macnihii saxaabada taabiciinka atbaacu taabiciin ariiqii oo marsi waa sidii o kaleeto lagu fasiro macno khilaafsan kii saxaabada taabiciyaalka atbaacu taabiciin salafu saalix mar haddii lagu fasiro dariiqii salafka macno khilaafsan oo ikhtilaafu sadaad ah waa inaad jasmida inuu baadili khalaas intaas weeyaan intaan wakadalika sidaasoo kale waqaca uga dhacay min aladiina kuwii sanafuu sanifay fii sharxi lxadiidi xadiidka sharxiisa iyo wa tafsiiri tafsiirkiisa oo min almutaakhiriina mutaakhiriinta ka mid ah mutaakhiriinto dhan maaha ka mid ah min jinsi maa shay nuuciisa oo kalea ka dhacay waqaca ku dhacay fii maa fii maa sharaxii ay sanifeen fii maa sharaxii ay sanifeen oo min sharxi اlqur'aani qur-aanka ah iyo tafsiirihi wa ama aladiina dadka yukhdi'uuna ku fi daliili daliilka laa fi lmadluuli aan macnaha ku gafin dad waxa weyan aayaddan ku fasirayaan macnuhu waa xaq waa fiican laakiin aayaddan ka hadlay taasuu raba hadda ama ladiina dadka yukhdiuuna ku gafa fi daliili daliilka laa fi lmadluuli macnaha ay tusayaan aan ku gafin fa milu kaiirin in fara badana ka mid oo min asuufiyati suufiyada ka mid ah iyo walwacaadi dadka dadka wadiye ah, suufiyada iyo waxa wya dadka dadka wacdiye iyo waxa weeyaan badanaa uma aaba yeelaan inay waxa weeyaan daliilka iska sugaan dul waa iska istaagaan markaasuu leeyahay ilaahay wuxuu yidhi sidaas sidaas nabiguna sidaas saas waqti horeyna jiri jireen saa darteeda culummada waa kuwa culummadu aad uga digaan in laysku qaldo culummada iyo wucaadda dadka dadka wacdiya iyo culummada hadday iskaga kaatarmaan waa halaagsanta halaakumada dhimanada waa inaad kala taqaana waacidka dadka wacdiya iyo culummada wax shaqaana iskuma leh waa dhici jirta qaarkood qaara inta iska istaagi jira qaala rasuulu laahi sala allahu calayh wasalam wuxuu leeya xadaanii axmed ibnu xambal wayaxya ibnu maciin can fulan can fulan can rasuuli lahi sala allahu alay waslam markay saas leeyahay yaxyana waa fadhiya axmed ibn xambalna waa fadhiya masaajid xadiid wuxuu sheegay weligood aysan maqal markay dhammeeyeen oo wacdigii dhammaystay ay u yeedheen yaxya ibnu maciina yidhi kaale xadaanii yaxya ibnu maciin wa axmed ibn xambal ma tiri markaasu ha yaxya ibnu maciin anigu ima taqaanida waana kan axmed ibn xambalna waa ila fadhiya weligeenna ma maqal waxaad sheegaydo ee halkaad ka keenta ninkaas mfsidkiisa ir markaa inuu mfsid yahay waa cidkaas ninkaas dadka waaninay ir muxuu yidhi mataqaan wuxuu yidhi weligay waa maqli jir yaxya ibnu muciin waa nacas oon caqli lahayn weligayn maqli jiray ah, caqli ma leh weligayn maqlaayu yaxya ibnu muciin meeqaa jirtu ma kaligaa yaxya ibnu muciin ah, ir bal meeshuu ka baxay fiiri waxaan la yaabay ahlulbidaca kuwii hore iyo kuwa dambe waa isku aabiyi hooyo waxyaala aan la yaabay magaaladan muqdisho wado ka mid a ah, aan ninka istaagin wadiu la istaagay sidaas weeye halaga digtoonaado xadiiskaas bukhaarigu ku yaalla fatxulbaariga juska saddexaadu ku yaalla beenu sheega marka ilaahay bal awoodiis meesha waxaa taagan wiil fatxulbaariga juskii saddexaad sita markaasuu sheekh ka keen waa kan markaasuu yidhi shaydaan isku isku fatxulbaari ma nihina naga tabarya isku fatxulbaari ma nihine fiiri bal saw nafsu dariiq maahan yaa iswaafajiyey yaa sheegi kara maxay iskugu soo dhaceen shaydaana u wada macallina hal macallinay ka qaadanayaan saasa iskugu soo dhacaya ha isku fadxibaari manihina naga tago hmm. waa been fadxibaari kalu yaqaan hmm. marka waa noocaas marka waa cidka iyo culummada kala garo dii kaleeto waxa weeyaan barax ayaa lagaa gadi marka wuxuu ihi waa ama ladiina dadka yukhdiuna ku gafa fi daliili daliilka laa fi lmadluuli macnaha kuma gefin familu kaiirin waa in fara badan oo kaleo min asuufiyati suufiyada ka mida iyo walwucaadi dadka waxwacdiya iyo walfuqahaai fuqahada qaar fuqahada ka mida wey maaha fuqahado dhan iyo wakayrihim intaas kayrkood yufasiruuna qur'aana qur-aankii fasirayaan bimacaanin saxiixatin macno saxay ku fasirayaan oo kan macno ahaan marka loo fiiriyo macnuhu waa sax laakiin ayadda macnaheedii maaha ah, macnahaanu sidiisa xaq waa u yahay ah, laakiin ilqur'aanu qur-aanku laa yadullu tusi maa calayha macaanidaan kada hadli mayda aayaddaanu Ah. qur-aanku tusi ma macaanidan aayaddaanu maba ka hadlaydaba laakiin macnuhu sidiisa macno sax waa u yahy milu kaiirin in fara oo kale oo mimaakii ka mida dakarahu uu sheegay abu cabdiraxmaan asulami fii xaqaa'iqi tafsiir uu ku sheegay abu cabdiraxmaan asulami kitaabkiisa xaqaa'iqu tafsiir wax fara badan oo uu ku sheegaa ka waxa weeyaan abu cabdiraxmaan asulami waa nin suufiya kitaabkaasu alifay tafsiirkaa oo uu ku magacaabay waxa weeye xaqaa'iqu tafsiir wuxuu yidhi doctor cadnaan oo kitaabkan tacliiq ku leh wuxuu yidhi abducabdiraxmaan asulami magaciisa waxa la dhaha u yidhi moxamed ibnu lxusayn ibnu muusa alsdi annaysaburi a la dhaha u yidhi wuxuu dhintay afar boqol toban iyo labo waa kun sano ka hor u dhintay suufigaas kun sano ka hor uu dhintay soo ma jeedid wuxuu yidhi waa laysku khilaafay tawsiiqintiisa kitaabkiisa xaqaa'iqu tafsiir waajib waxaa i in lagu magacaabo abaadiilu tafsiir ah, saasaa waajib hedu ma aha inu yidhi xaqaa'iqu lagu magacaabo sida saxdaa waxay ahayd in tafsiir ow abaaliilu tafsiir ama la yidhaha baadiyaalka tafsiirka la yidhahdo xaafidu wuxuu yidhi inahu taxriifun wa qurmuda kitaabkaas oo le xaqaa'iqu tafsiir waxa weeyaan waa takriif ilahay kitaabkiisa la bedelay waana qurmuda macnaha waa madhabkii qaraamidada nimankii kufaarta la dhihi jiray qaraamida ismaaciiliya madhabkoodii wey soo ma jeedid sidaas ayuu yidhi bal weliba iska daaye waxa weeyaan a'imo badan oo weliba shaaficiyada xaafid dahabi waa shaafici sidaasoo kale ninka la yidhahdo taqiidiin ibnu salax fataawihiisa wuxuu ku yidhi waxaan helay uu yidhi wajadtu can اlimaam abilxasan alwaaxidi almufasir waa soo marna abilxasan alwaaxidi almufasir raximah اllah annahu qaala wuxuu yidhi waaxidi sanafa abu cabdiraxmaan asulami xaqaa'iqa tafsiir kitaabkaasuu alifayu wuxuu yidhi fain kaana ictaqada ana dalika tafsiir hadduu aaminsan yahay waxa uu meeshaas ku qoray inuu yahay qur-aanka tafsiirkiisii faqad kafara waa gaaloobayo gaal u hayo saasuu ku tegey qur-aanka tafsiirkiisii wey waxa xaqaa'iqu tafsiir aan ku qoray hadduu aaminsan yahay isagaana u qoray oo yidhi tafsiira meesha ku qoray soo uma jeedid siyar aclaami nubala xaafidu dahabi saa darteeda marka waxa uu hadalkaas uu soo raray oo uu sheegay kitaabkaas dartiisa culummadu u jarxiyeen oo looga hadlay ninkaas ilaa hadal dheer buu daba dhigayo yidhi nacuudu billaahi min ishaaraati alxallaajiya washadaxaat ilaahay baan ka maangalno ishaaraadka laga keenay xallaaj xallaaj waa odayaashii suufiyada mid ka mid a rabbigaan ka magangelaynaah yidhi ilaa uu isu u waday uu yidhi waxaan aad uga murugsanahay yidhi islaamka qurbadiisa meesha islaamka qariibnimadiisu gaartay waxaas haddii tafsiir laga dhigay maanta soo ma jeedid marka calaa kulli xaal sidaasay marka tafsiirkaas marka qaar waxaa ku jira macaani saxa laakiin macaani saxa oo maalan waxaa ka mid a markuu fasirayo ilaahay qowlkiisa markuu fasirayo walowlaa an yakuuna annaasu ummatan waaxidatan lajacalnaa liman yakfuru biraxmaani libuyuutihim suqufan min fidatin wa macaarija calayha yadharuun aayaddaas ilaahay wuxuu leeyahay dadku haddaanaysan dhacaynin inay dadkoo dhan gaaloobayaan arrintaasaa dhacaydoo sidaas darteedaan iskaga daayay ee qof alla qofkii gaalooba gurigiisa saanqaadkiisa dahabaan ka dhigi lahay iyo fido fido fido fidaan ka dhigi lahaa iyo jaranjarta xataa uu guriga ku korayo aan fido uga dhigi lahaa uu ilaahay macnaha qof alla qofka gaalooba qaniyaan ka dhigi lahay uu ilaahay ee waxaa aan sidaa iskaga daayey dadko dhan way iska gaaloobayan badanaa dadku addunyada jeceli saas darteeda gaalna waa gaajoo kara hantina waa heli karaa muslimkuna waa gaajoo kara hantina waa heli karaa laakiin haddaysan taasu dhexaynin waxa weeyaan qofka gaal macnaha taas waxay kutusaysaa addunyada inaysan qiima ilahay agtiisa uga lahayn wax qiima inaysan ka lahayn ah, ma garatay marka aayaddu saasay ka hadlayey wuxuu yidhi markuu fasirayey qaala almahdawiyu wadallat alaayatu calaa ana saqfa lirabbi lbayt اlaswad aayaddan waxay tusaydaa qofkii guriga derbigan hoose leh inuu inta korana leeyahay aayadda macnaheedu bal i waxaas ma hadda iiya <laughs> waxaas ma fiqiya macnihii baatil maaha laakiin aayaddu kama hadlaydo ma qof ma wax laysku haystaa derbigaa ninkii iskale sanqaabkan isaga ale ah, subxaan allah sidaas darteeda waxa weeyaan alqaadi abu maxamed ibnu cadiya wadaadkii ashcarigan xala soo marray wuxuu yidhi haadaa tafaquhun waahinun yii wuxuu yidhi tanu waa tafaquh oo daciifu yii ah, wax fiqi laga dhiga maaha waxaas quriga ah, haddaad inta hoose dhisatay oon lagugu haysan laamyeeriganaadaale aayaddu macnahaas kama hadle macno weynay ka hadlayda aayaddan taasaa ka mid a taas ayaa ka mid a marka waxyaala badanuu fasiraa waxaa ka mid a marka tafaasiirtiisa tafsiirkiisa waxaa ka mid a sidaa waduuri qaala cabdulcasiis اlkinaani aqsama allahu tacaala biduuri ilaahay duuru ku dhaartay wuu yidhi waduuru aljabalu intaas waa sax ogow duur waa buur magaceedu yidhi wahuwa nebiyu waana nabiga uu yidhi buurtaasu iiri waa xaqaaiq tafsiir kaana fii ummati kaljibaali walardi wallaahi wuxuu nabiga ummadiisa marka la fiiriyo buur oo kaleu ka dhignaayo sababtoo ah wuxuu yidhi istaqarat bihi اlummatu calaa diinihim ilaa ywmi اlqiyaama kama staqarat ilardu biljibaali ummadaanu diinta waxay ugu sugnaanaydaa yidhi buurtaan dhulku waa gergeli lahay dhulku wuxuu laga sugan yahay buuraha soomaaha ummaduna diintan waxaad u haysataa nebi maxamed sala اllahu alيه waslm marka nabigu inuu ummadda dhexeeda mid weyn ku ahaa oo kal jabali ah amase waxa weeyaan waxa weeyaan bayaankii uu ummaddan diinta u caddeeyey dadka ahlu sunnaha xaqi u haystaan waa macno sax laakiin aayaddan kama hadlayda waxaas kama hadlaydo wuxuu fasiray wuxuu yidhi wa kitaabin masduurin qaala cabdulcasiis ulkinaani aqsama la aqsama bilkitaabi almunazal calayhi kitaabka qur-aankaa ilaahay uu ku dhaaranay fa huwa masduurun fi lawxi maxfuud tanaaba ka sii cajiibsan walbayt almacmuur baytulmacmuur samadu ku yaalaa ah, samadu ku yaalaa samada weliba toddobaad wuxuu yidhi wbaytulmacmuur huwa nebiyu waa nabiga guriga camiranu kaana wallaahi baytan wiil wallaahi nabigu baydu ahaayu bilkaraamati karaamada macmuuran karaama ka buuxday nabiga markaa karaama inay ka buuxday war male shaki male laakiin guri maahay nabigu laakiin karaama inay ka buuxdo shaki male waxaasuu ku fasira waxaasuu ku fasira wasaqfi lmarfuuci sanqaafka la kor yeelaan ku dhaartay huwa ra'su nebi waa nabiga madaxiisa wey ka waxaas marka waxaasoo dhan markaasuu wuxuu leeyahay wallaahi kaana saqfan marfuuca waa ku dhaaraan markuu cadhar wadaba calaa kulli xaal tafsiirkiisaas abaadiilaa ka buuxda macaanihiis ka sawaaba laakiin aan aayadda macnaheeda ahayna ku yaalla wuxuu yidhi shiiku marka wain kaana walow kaana haba ahaado fiiha fii maa shaygii dakaruuhu ay sheegeen kuwa suufiyada iyo waxa wey wucaadda iyo fuqahada iyo maa shay huwa macaanin macaania baailatun oo baaila ma wada ahanuu yidhi waxay sheegeen qaar macaani baailaha jirta iyo macaani saxa laakiin aan aayadda macnaheedii ahayn wain kaana haba ka mid ahaado ha ku jiro fii maa shayga dakaruuhu ay sheegeen maa huwa macaanin baaila qaar macaani baaila ah faina dalika kaas macaanida baatilkaa ah yadkulu wuxuu soo gelayaa fi lqismi alawali qaybtii hore wa huwa qaybta horena waxay ahayd alkhadaw in lagu gafo fi daliili daliilka iyo walmadluuli macnaha la sugayaba taasay soo gelayan markay macno baatila sheegaan ahy jamiican dhammaan in lagu gafo laakiin macnaha ay sheegayaan hadduu xaq yahay lakiin an ayaddu kaadib maxay noqonaydaa alkhada fi daliil ay noqonaya daliilkiiy ku gafeen markaas ahy laakiin wuxuu yidhi hadday macnuhu baatil yahay markaas wuxuu soo gelayaa qismigii hore wa huwa qismigi hore wuxuu ahaa alkhadab in lagu gafo fi daliili daliilka iyo walmadluuli macnaha la leeyahay daliilkaa tusay jamiican dhammaantood xayu meel yakuunulmacnaa uu noqonayo macnuhu alladii macnaha qasaduu ay u qasteen faasida hadii macnuhu uu faasid noqdo markaas haddee qaybtii hore ay soo gelayaan markuusan faasid noqonna waxaa la leeyahay aayadda macnaheedii ma ahan fasl halkan qaybtii fasalkii ugu dambeeyey kitaabka ayaan ka gelaynaa aadna muhiim u ah ibnu kaiirkuna intaan wixii ka dambeeyu toos u qoraa fain qaala qaa'ilun qof hadduu yidhaahduu yidhi famaa axsanu duruqi tafsiir qur'aanka wadooyinka lagu fasiro kan ugu fiican wuxuuy hadduu yidhaahdo qur'aanka marka la fasirayo wadooyinka lagu fasiro loo maro kuwa ugu fiican maxay yihin haddii qof yidhaahu yidhi isagaa jawaaba marka fain qaala hadduu yidhahdo qaa'ilun qof dhahaya famaa axsanu duruqi tafsiir tafsiirka wadooyinka loo maro kan ugu wanaagsan muxuu yahay faljawaabu jawaabtu waxay tahay ina asaxa duruq duruqda kan ugu saxiixsan fii daalika tafsiirka an yufasara alqur'aanu qur-aanka waa in la fasiro bilqur'aani qur-aan kale lagu fasiro axsanu tafaasiir waa kaas aayad markaad fasiraydo waa inaad aayad kale ku fasirto aayad markaad fasiraydo waa inaad aayad kale ku fasirto axsanu tafaasiir waa midkaas sababto a wuxu uhi shiiku famaa shaygii ujmila lagu duuduubay fii makaanin meel fa innahu maagaas qad fusira waa la caddeeyey fii mawdicin aakhara meel kale haddii qur'aanku meel macno ku sheego si mujmalahoo duuduub ah meel kalu qur-aanku ku caddeey meel kaluu ku caddeey saas darteed inaad qur isku fasirto ood isku fasirto waa axsanu tafsiir sidaas weeye faljawaabu jawaabtu waxay tahay inna asaxa duruq duruqda ugu saxiixsan fii daalika tafsiirka أن yufasara alqur'aanu qur'aanka waa in lagu fasiro bilqur'aani qur'aan kale aayadda aayad kale lagu fasiro famaa ujmila famaa macnihii iska dhe ama tafsiirkii famaa macnihii ujmila la duuduubay fii makaanin meel qur'aanka ka mid ah fa innahu macnahaas qad fusira waa la caddeeyey fii mowdicin aakhara meel kale qur-aanka ka mid ah wamaa macnihii ukhtusira lagu soo gaabsaday fii makaanin meel qur'aanka ka mid faqad busida waa la faahfaahiyey fii mawdicin aakhara meel kale qur-aanka taas haddee waadixay ku tahay waadixay ku tahay weliba markaas waxaaba dhacdaba isku aayad ah aayad ah aayadda ka dambaydaaba fasirayba bal mararka gabal su-aalow inta ilaahay ku keeno uu isagu ka jawaaba oo fasira maalan ku dhaartu ilahay yidhi iyo wadaariqi midka habeenka dheelmanayo baariaas tafsiir u baahan yahay wax dheelmaraho la sheegay xayihii ilaahay waaba su-aal ahaan u keenay wuxuu yidhi wamaa adraaka ma baariq hadde maxaad ka ogtahay adiga baariqan midka habeenkii guurayoo dheelmanaa wax ma ka taqan adiga kama taqanin in ilaahay kuu sheega maahan allah sheege wuxuu ku yidhi annajmu waa xidig afaaqibu ee iftiinkiisu soo duso oo isagoo samada jooga halkaan aad ku arkaydo kaas wayuu ku yidhi daariq laguu sheega khalaas qof dambe ma weydiina marka daariq wuxuu yahy daariqa aayaddan ugu sheegay ma dhehe wuxuu yahay ma qof soo dheelmanaya ma bahala miyaad dhehe dhehmedi illa allaaba kuu sheegay saasaa loo caddayna sidaasaa loo caddayna soo ma jeedin mar waxaa la samaynaa inta la sheegaa tilmaama la daba dhiga fiiri qur-aanka qur-aanka sida loogu fasiraa alaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluunahu min ahwaali اlqiyaama waxa ay qaabilayaane ka horeeya ahwaasha iyo shidada qiyaamaha ah cabsi kama qabaan markay dhintaan walaahum yaxzanuuna mana ka tiiraanyoonayaan waxay adduunya uga soo tageen yeeyihiin marka awliyadaas awliyadaas ila qof walbaa sheegan kara qof walba wuxuu le weliga la sheega waa aniga ama waaba shiiqayga weliga la sheega uu leeyay ilaahi weyna waa fasir cidna ugama tegin wuxuu yidhi aladiina waa kuwa awliyadu aamanuu xaqan rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yataquuna kuwa alla ka baqa awliyadii yay tahay marka waa dadka iimaanka laga helay iyo taqwada taqwana maxaa la yidhahdaa imtihaalu alawaamir waijtinaabu nawaahi wax kasta oo ilaahay amray qofka u hoggaansan wax alla wixii alla ka reebayna ka hara waa taasaa taqwadu qofka marka saas darteeda waa kuwa caqiide ahlu ka dhigta kullu mu'minin taqiin fa huwa waliyu mu'min kastoo alla ka baqa waa weli ilaah yaa u ilaahay aayadkan uga jawaabay ina akramakum cinda allaahi atqaakum sida loo kiis kala taqwo badan yaha loo kala karaamo badan yahay hay halkaas marka waxaa baxayda haddii nin duubkiisa xirto oo salaada ka tago oo yidha annaga lama yaqaano badahan xaggan kusoo tukanaa xaramka weli allahan na ahay ma laga yeela marka laga yeeli ma waxaa diidaya wuxuu ku leeya weli allahan ahay anugu de waxaa diidaya sifadii ku sheega usan ahayn welig aayadii mi alla uga tegay welinimo kaliya soo alla ma tilmaamin waxaa la leeya taqiyaadan ahayn wixii alla ku amro salaadii hadba ka tagtayba marka gaal unbaa tahay intaasan kugu naqaana halaleey welinimo xag inta dhigtid mar haddaad taarku salaad tahay inaad kaafir tahay unbaan dareemayna annagu saas unbaa la leeya marka sidaasaa qur-aanku qur-aanka u fasira soo ma jeedid waan arki doonaa dadka yidhaahda takaariiftii waa naga dhacday kufaar inay yihiin tafsiirka aayadaha uu ku sheego iyo meesha ahlucilmi ijmaac muslimiintuna inay ku ijmaaceen weliba oon khilaafna ka jiro maalan fiiri salaad kasta markaad tukanaydo waxaad tidhahdaa moobta wuxuu yihi meel qur-aanku si mujmala macnuhu ugu sheego meeluu ku faahfaahiya sooma dhihin salaad kasta markaad tukaydo waxaad tidhahdaa ihdina siraata almustaqiim ilaahu waddada toosan igu rid siraata aladiina ancamta calayh dadkaad u barwaaqayday ilaah waddadooda igu rid yayyihin dadkaas ma sheegin faatixada meeshaas mujmala looga tega meel kale alla ku sheegay suuratu nisa fa ulaaika maca aladiina allah dadka alla iyo rasuul adeecaa waxay la jiri doonaan dadka alla u namceeyey yayin min annabiyiina oo nabiyaalka ah wasidiiqiina runbadanayaalka washuhadaa'i dadkii diinta alle loo dilay wasaalixiina dadka susuban sida alla u faahfaahiy fiir mujmala looga dhig marka meel macnihii qur ku duuduubo meeluu ku faahfaahina meel macnihii ku duuduubo fiiri aayad qur-aan soo dejiyey suuraة اmaaida uxilat lakum bahiimaة اancaam aa layidhi xoolaha waa laydin xalaaleeyey ilaa maa yutla calaykum waxa laydin sheegi doono layna ku akri doonoon xalaal ahayn maahane xoolaha kala geelaya ariga looda waa idin xalaal iska cuna meel kale alla ku faahfaahiyo alla wuxuu yidhi xurimat calaykum اlmaytatu neefka baktiyey waa laydinka xarimay wadamu dhiigga marka la gawraco ka daata waa laydinka xarimay walaxmu اlkhinziiri doofaar waa laydinka xarimay wamaa uhilla liayr lahi bihi neefka alla qayrkiisa loo qalay waa laydinka xarimay wlmunkhaniqatu midii la ceejiyey waa laydinka xarimay ama koronto lagu dilay wlmawquudatu midii la garaacay ee bur lagu dilayna waa laydinka xarimay wlmutaradiyatu midii ceel ku dhacdae saas ku dhimatay waa laydinka xarimay wanadiixatu midii mid inta hartiday iska dhimatoon la qalin waa laydinka xarimay wamaa akala sabucu bahalladu xoolahay cuneen oodnan gowricinna waa laydinka xarimay wax laydinku dul akri doonaa jiroo kale laakiin xoolaha inta kale waa xalaal wamaa maa yutla calaykum saasaa loo faahfaahiy marka qur'aanka asaga la isku fasira kutubaha ugu fiican ee quraan quraan lagu fasirna waa ibnu kaiir qur'aanku qur-aanka ku fasira waxaana ku xiga oo sidaas oo kaleetaa inkastoo heerkaas uusan gaarsiisnayn adwaau bayaan sababto adwaau bayaanku qur-aanka qur-aanka waa ku fasira laakiin qur-aanka o dhan ma fasiro aayadaha gabaluu fasira suuradda dhan waxaa dhacda dhowr aayadood inuu ka soo qabtaba inta kalena ka tago dhowr ayadada oo waxa weeyaan ama axkaam muhiima ah ama markaas ugu qastoo masaa'il usuuliya ku jiraan oo muhiim qur-aanka dhowrooda muhiim ayaga dhame ee macnaha un aayada uu qastay uu soo qaban khalaas markaas isku fasiri marka qur-aan qur-aan lagu fasiro sidaas weeye fain acyaaka daalika arrinkaas hadduu ku daaliyo marka aayaddan aayad kaloo caddayday waad soo weyda adiga maxaad samaynay halkaad la aadiya dariiqa ku xiga halkuuye oo qur-aanka lagu fasiro fain acyaaka hadduu ku daaliyo daalika arrinkaas facalayka laazim bisunati sunnada sunnada laazim fa inahaa sunnadu shaarixatun lilqur'aani qur'aankay sharaxdaa sunnada nabigaa qur'aanka sharaxdee aayaddan haddaad aayad kaloo caddayday weyday la aad axaadiista nabiga ayadaa kuu caddaynayse wa muwadixatun lahu ayadaa qur-aanka caddayda fain acyaaka hadduu ku daaliyo daalika tafsiilu lqur'aani bilqur'aan facalayka waxaad laasimtaa bisunati sunnada فainahaa sunadu shaarixatu liqur'aan qur-aanka ayadaa caddaynaysa wa muwadixatu lahu ayadaa caddaynaysa bal iskaba daaye qad qaala wuxuu yidhi alimaam abu cabdilaahi moxamed ibnu idriis ashaafici imaamuna shaafici wuxuu yidhi kullu maa shay dhammaantiis xakama uu xugmiyey bihi maaga rasuulullahi rasuulki ilaahi sala اllahu calayh wasalam fa huwa xukunkaas mimaa kiyuu ka mid yahay fahimahu nabigu uu ka fahmay min alqur'aani bal imaam shaafici wuxuu yidhi dhammaan axkaamta nabigu xukmiyey waa wuxuu qur-aanka ka fahmay ah. marka axaadiistii oo dhanba qur-aankay tafsirinayba ama si sariixay u tafsirineen ama si caamaho macno guud ayay u tafsirineen sidaasuu yidhi markaas aayaddaanuna ka qaata qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe innaa annaga uu ilaahay yidhi anzalnaa waan soo dejinnay ilayka xaggaaga nabiga suubanow alkitaaba kitaabka qur-aanka ahaa kitaabkii xaggaagaan u soo dejinnay bilxaqi xaqnimo xaalu ku dheehan yahay kitaabka kitaabkiioo xaq ah ayaan xaggaaga u soo dejinnay maxaa loogu soo dejiyey litaxkuma inaad ku kala saarto bayna annaasi dadka ilaahi weynaa kitaabkan qur-aanka wuxuu soo dejiyey maahan in la barakaysto oo inta macnaha kaliya maahan ta la akhristooo la dhunkoodo meel la yska saara maaha in dadkaas lagu kala saaro oo asagu xukunka iyo dastuurka lagu kala baxaya noqdo saasa alla usoo dejiya aayadda ilahay ku cadayna ka saasa ilahay usoo dejiye litaxkuma inaad ku kala xukmidaa loo soo dejiyey baynannaasi dadka dhexdooda bimaa shayna waa inaad ku kala xukmidaa araakallaahu ilaahay kaa tuso kitaabkaas macnaha ilaahay kaa fahamsiiyo kitaabka dadka ku kala saa imaam shaafici wuxuu leeyahay marka dhammaan sunnadii oo dhan waxa weeyaan ilaahay baa quraanka ka fahamsiiyey nabiga sala allahu calayh wasalam ah walaa takun nabiyow ha noqonin khasiiman mid u dooda lilkhaainiina dadka khaainiinta ha u doodin adugu sabab nusuul ay leedahay meesheeda iyo tafsirkeeda ugu tegayna qof khaaina ha u doodin dad badan waxa weeyaan dembigooda waxaa uga daran ay naarku geli doonaan waa inay dad khaa'iniina u doodayaan qof khaa'in ah ilaah khilaafay rasuul khiyaanay uu u dooda jajajaja uu leeyahay waxa weeye maasha alla saasa dhihin annagaa og waa khayran ku tuhmayna uu leeyahy waana qof alla iyo rasuulku khilaafay oo khaa'in ama muslimkii khiyaanay marka khaain ha u doodin oo dembi kaagaa kugu filane adoo qof kale u doodaya waxa wey naar hataa ku muda wa qaalat aayaddaas marka ku caddaynaa nabiga macno uu ka tusay ilaahay qur-aanka inuu dadka ku kala saarayo wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa ansalnaa waan soo dejinnay ilayka xaggaaga addikra qur'aanka dikri waa qur'aanka qur'aanka xaggaagaan u soo dejinnay uu ilahay maxaa loogu soo dejiyey nabiga litubayina inaad u caddaydo daraaddeed linnaasi dadka maa diinka nusila ilayhim loo soo dejiyey diinkan loo soo dejiyey inaad adugu u fasirto oo aad u caddaydo saasaa lagugu soo dejiyey taasuna waa arrin cad oo tusayda nabiga ilaahay inuu u xil saaray inuu qur fasiro oo dadka u caddeeyo saas darteeda aayadaad macnaheeda aayad kale ka gala weydo la aad nabigaan loo xil saaro ilahayna xil saaraya sunnada nabiga la aad ayadaa caddaynaysa ila ilaahaad u xil saaray diintan dadka loo soo dejiye inuu caddeeyo walacallahum waxaa kale loo soo dejiyey dadka yatafakaruuna inay fakeraan oy qur-aankaas la caddeeyey macnahaas cad ku fakeraan haddaan la caddayn waxba laguma fakeri karo wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wamaa ansalnaa ilaa macnaha lishay min alashyaa arin arrimaha ka mida uma aanaan soo dejin ilaa waxaan u soo dejinnay oo kaliya litubayina inaad u caddaydo lahum linnaasi dadka alladii macnaha ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen macnaha dadku isku khilaafsan yihiin ama caqiida ha ahaato ama fiqi ha ahaato waxa weeyaan masaa'ilka laysku haysto inaad caddaydaan u soo dejinnu ilahay leey welidaa sidaas daraaddeed qofka yidhaa masaa'ilka dadku isu khilaafsan yihiin yaan laga hadlin ama yaan la caddayn macnaha hadalkiisa waxaa ka laazimaya ilaahay qur-aanka maqsudku u soo dejiye halaiska daayo ah. Ah, dadku ha ishuwnaado ha isdul saarnaado ha laysku wado waxa weeyaan yaana xaq iyo baadila kala saari maqsadkii ilaahay qur-aanka u soo dejinayaan qur-aanka lagu soco saasaa imaanaya maxaa yaele qur-aanka dhanba dan kale looma soo dejin waa la leeyahy ee waxa loo soo dejiyey dadka waxay isku haystaan in loo kala caddeeyo liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya an bayina si qofkii rabay xaqna xaqa u raaco isagoo og oo ku badbaado qofkii kalena calaa cilmin u halaagsamo oo naarta u aado saasaaba loo soo dejiye wahudan lijli hudan hanuun dartiisa usoo dejinu ilah yidhi wa raxmatan naxariis darteedaan usoo dejinay liqowmin dad in loo naxariisto qowmkaasoo yuuminuuna xaqa la caddeeyo rumaynaya dadka xaqaas la caddeeyey rumaynaya in loo naxariistaa loo soo dejiy walihaadaa saas daraaddeed qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaa oo hurdada ka kaca innii aniga uutiitu lqur'aana quraanka laysiiyey wa milahu qur'aankoo kalena waa laysiiyey macahu qur'aanka la jirkiisa yacni wuxuu la jeedaa sunnata qur'aanka keliya nabiga ilaahay ma siin qur'aanka keliya laguma soo dejin laba waxyiyaa lagu soo dejiyey waxyeyn aa la yidhaahdaa waxyeyn labada waxyi waa kitaabka iyo diin la mid ah oo ah sunnada qur wax badanuu ku celceliyaa in sunnadu waxyi tahay oo samada laga soo dejiyey samada in ilaahay ka soo dejiyey marka ilaahay nabiga sooma siin qur'aanka aanka kaliya ee qur-aanka iyo xadiiskuu soo siiyey alaa baraaruga inii aniga uutiitu qur'aana qur'aankaa lay siiyey wa milahu iyo asagoo kale macahu qur'aanka xaalu ila jiro yani wuxuu ula jeedaa asunata sunnada wallah subxana wa tacala alam sal اllah slama wbaaraka calaa nabiyina mxamed